bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm qala الmuأlif raximah اllah alxadiiث الthaamin وسبcuun can abi saciidi الkhdri radي اllahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عalyh وعlى alih وslm ina اdunyaa adduunyada xulwat way macaan tahay khadira waa cagaar waina allaha allahna mustakhlifukum fiiha fi dunyaa adduunyada waa midkii khaliif idinkaga dhigaa adduunyada adinkaa khulafo ka noqonaa fayanduru ilaahay markaa wuxuu fiirinaa kayfa tacmaluun bal sida aad u camal fashaan faataquu dunyaa adduunya iska ilaaliya waataquu nisaa dumarkana iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil reer banuu israa'iil fitnooyinkooda tii ugu horeyday kaanat fi nisaa dumarka ayay ka timid akhbara sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu wuxuu ku sheegay fii hada alxadiid xadiiskan dhexdiisa bixaali dunyaa adduunyada xaalkeeda wamaa hiya calayhi iyo adduunyadu waxay ku sugan tahay min alwasfi oo tilmaan aladii yaruuqu naadiriin oo dadka fiirinaa u qurxoon iyo wadaa'iqiin dadka dhadhaminaa uma akhbara kadibna nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam ana allaha jacalahaa mixnatan wa ibtilaa'an lilcibaad adduunyada allah inuu ka dhigay imtixaan addoommada lagu imtixaamo almixna walibtilaa waa isku mid uma amara nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu amray bificli lasbaab qofku inuu sameeyo asbaabta allatii taqii min alwuquuci fii fitnatiha asbaabtaas oo ka ilaalinee addoonku adduunyada fitnadeeda inuu ku dhex dhaco fa ikhbaaruhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga sheegitaankiisa biannaha xulwatun khadira yacummu wuxuu camimaa awsaafahaa tilmaamaheeda allatii hiya calayhi ay ku dul sugan tahay oo dhan fa hiya xulwatun fii madaaqihaa wa tacmihaa dhadhankeeda way macaan tahay almadaaq waacm dhadhankeedu ay ku macaan tahay wa ladaatihaa iyo macaanyadeeda iyo wa shahawaatihaa waxa naftu ay jeceshahay khadiratun way qurxoon tahay fii rawnaqihaa dhalaalkeeda wa xusnihaa iyo quruxdeeda addaahir ee muuda kamaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa dadka waxaa loo qurxiyey xubu shahawaat shahawooyinka inay jeclaystaan oo min annisaa'i shahawooyinka marka maxay yihin min annisaa'i dumarkii walbaniin caruurtii iyo walqanaatiiri xoolihii almuqantarati ee la jamciyey xoolo la uruuriyey min adahabi walfidati xaaluu ka ahaaday qanaatiirtaas waa ama dahab ama waa qalin iyo walkhayli lmusawamati iyo fardihii la daajiyey ama wal khayli fardihi almusawamati ee la sumaday ama la calaamadeeyey labadaba iyo walancaami xoolihi walxarhi beerihi wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi innaa jacalnaa maa cala alardi annagu waxaan ka dhignay waxaa dhulka korkiisa ahaaday ziinatan qurux baan lahaa ardada uga dhignay waxa dusheeda saaran waa ziina lahaa linabluwahum si addoommadaan u imtixaano ayuhum axsanu koodeebaa fiican camalan xagga camalka fa haadihi ladaatu lmunawaca macaanyadan kala duduwan oo fiihaa adduunyada dhexdeeda ahaaday iyo walmanaadir aragtida albahiija ee dadka soo jiidane jacalaha allaahu ilaahay wuxuu ka dhigay ibtilaa'an imtixaan minhu xaggiisa ka ahday oo imtixaanan oo addoommada la imtixaamaa wastakhlafa fiiha alcibaad adduunyadana addoommada iyuu gacanta u geliyey liyandura kayfa yacmaluun faman tanaawalahaa adduunyadii qofkii laaca yani soo qaata min xillihaa xalaasheedii qofka ka soo qaata wa wadacahaa fii xaqihaa xaqeedana dhex dhiga wastacaana biha iyada u kaalmaysta calaa maa khuliqa lahu wixii asaga loo abuuray oo ah min alqiyaami bicubuudiyati illaahi inuu u istaago addoonnimada ilaahay kaanat zaadan lahu adduunyadu waxay u noqotaa sahay wa raaxilatan iyo neef gaadiid oo uu ku safro ilaa daarinna ugu safro ashrafa minha adduunyada ka sharaf badan wa abqaa kana baaqinimo badan wa tamat lahu sacaadatu dunyawiya walukhrawiya asagana waxaa u taam noqonee liibaantii adduunyo iyo middii aakhiro waman jacalaha qofkii adduunyada ka dhiga akbara hamihi waxa uu ka welwelaa waxa ugu weyn wa gaayata cilmihi wa muraadihi ujeeddadiisa meesha ugu dambayda iyo cilmigiisa meesha ugu dambeyda lam yu'ta minha adduunyada lagama siiyo ilaa maa kutiba la wixii loo qadaray maane wa kaana ma'aaluhu bacda daalika markaas kadib meesha uu ku dambayn doono wuxuu yahay ila shaqaa nasiib darro iyo dhibaato walam yahna biladaatihi adduunyada macaanyadeedana ku raaxaysa maayo walaa shahawaatiha ilaa muddatan qaliila wax yar maahe fa kaanat ladaatuhu qaliila macaanyadiisu waxay noqonayaan kuwo yar wa axsaanuhu tawiila murugtiisa iyo walwalkiisa walbahaarkiisuna waa badanayaan wa kullu nawcin min ladaatihaa adduunyadan macaanyadeeda nooc kastoo ka mid ah wa kullu nawcin nooc kasta oo min ladaatiha adduunyada macaanyadeeda ah fiihi noocaas waxaa dhexdiisa ah haadihi alfitna fitnadan lasoo sheegay walikhtibaar imtixaanka nooc kasta waa laga helaa uu leeyahay walaakin ablaq maa yakuunu laakiin meesha uu ugu xaggeeyo oo ugu daran yahay wa ashaddu fitnatan uguna fitnada daran annisaa waa dumarka fa inna fitnatahunna ayaga fitnadooda cadiimatun waa weyn tahay waalwuquucu fiiha fitnadaas in lagu dhacana khatiirun waalis wa dararuhaa dhibkeedana kabiirun waa weyn yahay fa innahunna ayagu masaayidu shaytaan waa shaydaanku qalabka uu ku ugaarsado wa xabaa'iluhu iyo xarkihiisa uu dhigto oo qofkii ugu dhacana uu halis ku jiro kam saada bihinna dumarka imisuu ku ugaarsaday shaydaanku min mucaafan imisuu ku ugaarsaday nin caafimaad qabay oo fiicnaay fa asbaxa kadibna ninkii uu noqday asiira shahwatihi shahwadiisa mid ay qafaalatay rahiina dembihi dembigiisa mid rahan u ah qad casa calayhi ay ku adkaatay alkhalaasu inuu ka dhex baxo dembiga uu ku jiro wadembu dembiguna dembuhu waa dembiga isaguu sameeyey cid kale looma haysto laa dembu gayrihi fa innahu asagu aladii waa midka lam yaxtaris min hadihi albaliya balaayadan waa ninkaan iska ilaalin wailaa falow taxaraza min hadduu iska ilaali lahaa walam yadkhul madaakhila tuham meelaha tuhmooyinku ay ka imaanayaanna uusan geli lahayn ilaan dembigu marka hore meel tuhmuu ka bilowdaa walaa tacarada lilbalaa balaa yani imtixaankaasna uusan u banbixi lahayn wastacaana biictisaamihi bilmowlaa uuna kaalmayso lahay allah inuu magan galo lanajaa min haadihi alfitna fitnadan waa ka badbaadi lahaa khalasa min haadihi almixna mixnadaanna waa ka dhex bixi lahay walihaadaa sidaas darteed xadara nabiyu sala allahu calayh waala wasl nabigu wuxuu ka digay fii hada alxadiid minhaa adduunyada minhaa fitanta dumarka dheh fii hada alxadiid wuxuu uga digay minhaa fitnada dumarka cala alkhusuusi gaar ah wa akhbara wuxuu sheegay sala allahu calayhi waala ali wasalam bimaa jarat bimaa jarat calaa man qablana min alumam fitantaas waxa ay u soo jiiday ummadihii annaga naga horreeyey oo dhib ah faina fii daalika arrinkaas cibratan cibra ku jirta lilmuctabiriin ciddii cibro qaadanee wa mawcidatan wacdi baa ku jira lilmuttaqiin wallahu aclam alxadiidu taasic wasabcuun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waala ali wasalam aliimaanu bidcun wa sabcuun ow bidcun wa situuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood aclaaha qaybahaas waxaa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha ila allah qofku inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah waa shucba min aliimaan bal aclaa ashucab wa adnaaha midda ugu hooseydana imaadat ladaa wixii dadka dhiba waa in laga wareejiyo can ariiqi jidka walxayaau xishoodkuna shucbatun min aliimaan waa qeyb iimaanka ka mida muttafaqun caleyh hada alxadiidu min jumlati nusuus xadiiskan wuxuu ka mid yahay nusuusta addaalla ee tusinay calaa ana aliimaana iimaanka ismun inuu yahay yashmalu caqaa'ida alqalbi wa acmaalah qalbiga waxyaabaha uu rumaynaa iyo acmaasha uu qabanaa iimaanku inuu shamlinaa labadaba inay iimaanka soo hosgelayaan wa acmaal aljawaarix iyo xubnaha acmaasha ay qabanayaanoo acmaasha fiican ah iyo aqwaal lisaan iyo lisaanka qowlkiisa marka iimaanka waxaa ku jira qowl اlqalbi wa qowl lisaan camal اlqalbi wa camal اljawaarix intaba waa ku jiraan fakulu maa yuqaribu ilى اllah wax kasta oo ilaahay kuu dhoweeya wamaa yuxibuhu waxa uu jecelaya wayardaahu uu raalli ka yahay min waajibin wa mustaxabin ama waajib ama sunno ah fainahu daakhilu fi liimaan iimaankuusu hoosgelaa wadakara hunaa nabigu meeshan wuxuu ku sheegay sala allahu calayh waali wasalam aclaahu wa adnaahu midka ugu sarreeya midka ugu hooseey iyo wamaa beyna daalika kan ugu sarreeya kan ugu hooseey inta u dhaxayda wahuwa alxayaa kii ugu sarreeyey kii ugu hooseeyey kii dhexda ku jiray waana xishoodka walacalahu sala allahu calayh waali wasalam nabigu waxaa dhici karta dakara alxayaaa inuu xishoodka sheegay liannahu sababu laqwa maxay ola sababta ugu xoog badan lilqiyaami oo addoonku ay dhici karto inuu u istaago bijamiici shucabi aliimaan iimaanka qeybihiisa oo dhan inuu la yimaado xishoodkaa dhici karto inuu ku xambaaro saas daraaddeed uu nabigu carabka uku dhuftay uu leeyahay fa ina man istaxyaa min allaahi qofkii allah ka xishooda litawaaturi nicamihi nicmooyinkiisa oo isdaba yaalla darteed nicmooyinka ilaahay kugu nicmaynaa oo isdaba joogga ah oo inaad ilaahay uga xishooto marka oo aada u kaashato taacadiisii oo xumaantiisa aadan u kaashan wa sawaabiqi karamihi iyo deeqsinimadiisa dadka oo dhan wada camime dircun saabiq baa la yidhaahdaa haddii kor ilaa meesha u hooseyda uu kala gaaro wa tajalliihi calayhi biasmaa'ihi alxusnaa iyo muuqashadiisa uu addoonka ugu muuqdo asmaadiisa wan wanaagsan waalcabdu maca haada kahiiru taqsiir ayadoo saas ay tahay haddana addoonka taqsiirkiisu uu badan yahay wixii waajibka ahayoo laga rabay inuu ka gaabiyo gaabinta addoonka waajibaadkii uu ka gaabiyo iyo wixii laga rabay ay badan tahay maca haada rabbi aljaliili alkabiir taqsiirkaas oo uu ka sameeyo rabbigii jaliilka ahaa ee weynaay yadlimu nafsahu taqsiirkaas marka muxuu yahay yadlimu nafsahu naftiisuu dulminaa wayajnii calayha cala nafsi naftuuna dembika galaa awjaba lahu marka awjaba lahu waxay jawaab u tahay fa ina man istaxyaadaas inadaas jawaabkeed marka waa kana fa ina man istaxyaa min allah qofka ilaahay ka xishooda awjaba lahu hada alxayaa xishoodkaas wuxuu u keenaa altawaqi min aljaraaim dembiyada inuu iska ilaaliyo aljaraa'im waa jamcu jariima wاlqiyaam biاlwaajibaati wاlmustaxabaat waajibaadkana inuu u dhaqaaqo la imaanshahooda iyo mustaxabaadka fa aclىa haadihi shucab qaybahaas iimaanka tan ugu saraysa wa asluhaa midda asalka u ah wa asaasuhaa qowlu laa ilaaha ila اllah saadiqan min qalbihi oo qalbigiisa ka soo go-ay bixaysu yaclamu oo uu og yahay wayuuqin uu yaqiininaa uu hubo annahu laa yastaxiqu hada alwasfa alcadiim tilmaantan weyn inuusan xaq u lahayn tilmaantee wahuwa aluluuhiyatu waa ilaahnimo xaq uma leh ila allahu waxda ilaahay keliya maahayn waa inuu saas ogaado faina huwa rabbuhu aladii yurabbiihim maxaa yeele waa rabbigiisii asaga soo barbaariyey wayurabbii jamiica alcaalamiin makhluuqaadka oo dhanna soo barbaariya bifadlihi wa ixsaanihi ay xaqay ku leeyihiin ma aha walkullu dhammaantood dadkuna faqiirun allah waa u baahayin wahuwa alganiyu ilaahayna ayaga waa ka deqtoomaa walkullu dhammaantood caajizun waa taag daran wahuwa alqawiyu allahna waa midka awoodda badnaay uma yaquumu fii kulli axwaalihi bicubuudiyatii lirabbihi intaas kadib addoonku intaas markuu ogaado yaquumu fii kulli axwaalihi xaaladihiis oo dhan waa inuu u dhaqaaqo bicubuudiyatii lirabbihi rabbigiisi u caabudi lahay mukhlisan lahu diin isagoo cibaadada u khaalis yeela fa ina jamiica shucabi aliimaan iimaanka qeybihiisa oo dhan furuucun waa furuuc wa hamaraatun waxay midha u tahay lihada alasli asalkan wadalla xadiisku wuxuu tusiyey calaa anna shucaba aliimaan bacduhaa qaybahaas qayb ka mida ah, wax uun ka mid ah yarjicu wuxuu laabanaa ila alikhlaasi lilmacbuudi alxaq macbuudka xaqa ah in loo khaalisiyo cibaadada shucabuliimaan qayb ka mida ah, waxay u laabanay ikhlaaska qowlu laa ilaaha ila allah taasay u laabanay wa bacduhaa kalena yarjicu ila alixsaani ila alkhalqi wuxuu u laabanaa makhluuq in ixsaan loo sameeyo waa iimaanka qeyb ka mid ah waana meesha nebigu sala allahu alayh waala wasalam uu ka baraarujiyey imaadat ladaa can iariiq waa ixsaan makhluuqa loo sameyna wanabaha nebigu wuxuu baraarujiyey biimaadati aladaa wuxuu ku baraarujiyey wixii dadka dhiba in laga leexiyo dariiqa calaa jamiici anwaaci alixsaani alqowli waalficli ixsaanka hadalka ah iyo ixsaanka ficilkaa noocyadiisa oo dhan a soo hoosgelaa marka laakiin imaadatul adaa can iariiq waa tambiih ee wax kastoo ixsaanoo makhluuqa loo sameeyo ama qowl ahaado ama ficil ahaado waa shucba min shucab ilimaan alixsaan aladii fiihi wusuulu lmanaafic ixsaanka ay ku jirto manaaficda wixii waxtarle in la gaarsiiyo makhluuqa walixsaan aladii fiihi dafcu lmadaar can ilkhalqi makhluuqa wixii dhib ah in laga ilaaliyo laga dhowro wa idaa calimnaa haddaanu ogaano anna shucaba aliimaani kullahaa dhammaanteed tarjicu ilaa hadi lumuur arrima aan soo sheegnay inay u laabanay calimnaa waxaan ogaanaynaa anna kulla khaslatin arrin kas oo min khisaali alkhayri oo khayrka arrimihiisa ka mida fahiya min ashucab shucab liimaan bay ka mid tahay wax kasta khayra waa min shucab iliimaan waqad takalama alculamaau calaa tacyiiniha shucabta iimaanka in farta lagu fiiqo ayay culimmadu ka hadleen oo la yidhaahdo shucabtaasi waa taas iyo waa taas iyo waa taas in la yidhaahdo oo la magacaabo fa minhum culimmada waxaa ka mid ah man wasala ilaa haada almablaq almuqadar fi lxadiid qolaa waxay gaarsiiday xadkan xadiiska lagu sheegay oo ah dhowr iyo toddobaatan ayay shucbooyinkii ka dhigeen wa minhum man qaaraba dalika qolana waa soo dhoweeyeen walaakin idaa fuhima almacnaa laakiin macnaha haddii la fahmo ama walaakin idaa fahima almacnaa macnaha hadduu addoonku fahmo tama idaa fahima almacnaa tamakana alinsaan macnaha hadduu fahmo addoonka waxa u suurogele an yactada bikulli khaslatin waradat can shaaric inuu ku tiriyo arrin kasta oo shaarica ka soo aroortay qowliyatin ahaataa aw ficiliyatin ahaataa daahiratin ahaataa aw baatinatin ahaataa min ashucab inuu shucabta ku tiriyo u suurageli uu leeyahay khaslo kasta oo shaarica xaggiisa ka timid oo khayr ah ama qowli haata ama ficli haata ama daahir ama haata ama baatina ha ahaatee inuu shucab uliimaan geliyo u suurageli u leeyahy macnaha haduu fahmo wa nasiibu lcabdi min aliimaan iimaanka addoonku qeybta uu ka helaa biqadri nasiibihi min hadihi alkhisaal khisaashan iyo arrimahan khayrka adba inta uu ka haysto ayay dhan tahay khisaal alkhayr inta aad ka haysato ayaa iimaankaaguna uu dhan yahay in badan haddaad ka haysato iimaankaagu waa badya wax yar haddaa ka haysato iimaankaagu waa yaryahay qilatan xagga yaraanta wa kahratan badida wa quwatan awoodda wa dacfan taagdarrida wa takmiilan iimaankaagu inuu dhammaystiran yahay wa diddihi iyo inuu naaqis yahay wa hiya tarjicu khisaashaas waxay u laabanee ilaa tasdiiqi khabar illaahi wa khabari rasuulihi allah wuxuu sheego rasuulkiisuna uu sheego in la rumeeyo wa imtithaali amrihimaa wixii ha la sameeye ay yidhaahdaanna in la sameeyo wajtinaabi nahyihimaa waxay reebaanna in laga joogo waqad wasafa allaahu liimaana allah iimaanka wuxuu ku tilmaamay bishajarati اطayiba fii asliha wa hamaraatihaa geed wanaagsan asalkiisana u wanaagsan hamaradiisana u wanaagsan allatii shajaradaasoo asluhaa asalkeeda haabitun uu sugan yahay salkeedu uu sugan yahay waa furuucuha furuucdeedana baasiqatun fi samaa cirka ay ku baxday ay dheer tahay tu'ti ukulahaa kulla xiinin biidni rabbihaa miraheedana way bixinee waqti kasta biidni rabbihaa bay ku bixin oo mar kasta mirayne geedka noocaas ayuu ilaahay wuxuu ku shabahay iimaanka wayadribu allaahu alamhaala linnaas dadka ilaahay tusaalooyin buu u yeelaa lacallahum yatafakkaruun wallahu aclam alxadiidu hamaanuun can cadi bni xaatib radi allaahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waala wasalam maa minkum min axadin qof idinka mida ma jiro ilaa hadduu jiro sayukallimuhu rabbuhu rabbigiis baa la hadli doona maalinta qiyaamo laysa baynahu wa baynahu tarjumaan laysa baynahu bayna alcabdi wa baynahu bayna rabbihi tarjumaan tarjumaan uma dhexeeyo addoonka iyo rabbigiis maalintaas qofku kala tarjumaya ma laha fayanduru addoonku wuxuu fiirinaa aymana minhu midigtiisa falaa yaraa arkimaa ilaa maa qadama wuxuu soo hormarsaday oo camalkiisii ammaa ama khayr ahaada ama shar wayanduru wuxuu fiirinaa ashama minhu bidixdiisa falaa yaraa arkima ilaa maa qadama wuxuu soo hormarsaday wayanduru wuxuu fiirinaa bayna yadayhi hortiisa falaa yaraa arki maayo ila annaara naar tilqaa'a wajhi oo wejigiisa ku soo aadan fataqu naara naar ka gaashaanta walow bishiqi tamratin timir jeexeed oo aada sadaqaysataba allaha ka dhige qaybtan marka nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam dadka wuxuu ku baraarujinaa naarta waxyaabaha qofku uga gaashaanto kuwa ugu muhiimsan inay tahay sadaqada qofku inuu wax sadaqaysto sadaqadaas maalinta qiyaame naarta ayuu uga badbaadaa faman lam yajid qofkii timir jeexeed aan heli karin fa bikalimatin ayiba falyatasadaq ha sadaqaysto bikalimatin kelimad ayiba wanaagsan hadal wanaagsan oo walaalkiisu ku yidhaahdo ha sadaqaysto mutafaqun calayh haadaa xadiidun cadiim waa xadiis weyn buu yihi kan tadamana min cidami min cidamati albaari xadiiskan waxaa ku dhex jira weynida allah xaggiisa waxaa uga dhex jira tadamana min cidamati albaari weynida allah xaggeeda waxaa uga dhex jira maa laa tuxiitu bihi alcuquul wax cuquushu aysan koobi karin caqliyadu waxaysan koobi karin walaa tucabiru canhu lalsun carabyaduna aysan cabiri karin oo aysan carabka ku dhufo karin oo aysan sheegi karin akhbara sala allahu calayh waala sl nabigu wuxuu sheegay fiihi xadiiskan dhexdiisa anna jamiica alkhalqi makhluuqa dhammaantood sayukallimuhum allah allah inuu la hadli doono mubaasharatan si toos ah min duuni tarjumaan ayadoo aan loo kala tarjumin walaa waasita cid kaloo u dhexaysana aysan jirin cid kaloo u kala dab qaaday aysan jirin wayas'aluhum ilaahay wuxuu weydiin doonaa addoommada can jamiici acmaalihim acmaashoodoo dhan khayrihaa wa sharihaa wixii fiicnaa iyo wixii xumaay daqiiqihaa midii yareed wa jaliilihaa midii weyneed saabiqihaa tii hore walaaxiqihaa tii dambe maa calimahu lcibaadu addoommadu waxay og yihiin wamaa nasuuhu minha min alacmaal iyo waxay hilmaameen oo acmaasha ah ilaan acmaal badanoo horaa u samaydo aad ilowdaa jirta laakiin ilaahay halmaami maayo wadalika annahu licadamatihi allah weynankiisa wa kibriyaa'ihi kamaa yakhluquhum sida ilaahay uu u abuuro wayarsuquhum uu u arsaaqo fii saacatin waaxida hal saac wayabcahuhum uu u soo saaraa qubuurtooda uga soo saaraa fii saacatin waaxida fa innahu yuxaasibuhum jamiicahum dhammaantood wuu la xisaabtami doonaa fi saacatin waaxida hal saacad allah marka weynidii weynadiis ayuu xadiiskani ku tusinaa marka maalinta qiyaame banka la taagan yahay oo addoommada ilaahay uu xisaabinaa intuu mid xisaabiyo marka xisaabtiisu dhammaato dana kan kale la xisaabinaa saas maahama dhammaantood oo dhan hal saacu ilaahay uu xisaabina nin kastana waa la hadlaa miaalkeeduna wuxuu yahay addoommada balaayiinta ah ee caalamka ku nool iyo makhluuqaadka kale ama badda ha joogeen ama barriga ha ku jireene mid kasta ilaahay arsaaqadiisa waa siiyaa mid arsaaqadiisa siintiisu ay ka mashquulin ee kan kale ma jiro oo kan inta arsaaqada la siinaa kaas kale ilaahay uu ka mashquulaa ma jiro dhammaantood sida ilaahay uu arsaaqaa balaayiintaas caalamka ku nool buu saacadda qiyaamana ilaahay mid kasta uu xisaabin doonaa fii saacatin waaxida fatabaaraka man lahu lcadama waxaa khayrkiisu batay allaha weyni ay u sugnaatay iyo walmajdu sharaf iyo walmulku alcadiim iyo boqortooyo weyn iyo waljalaal wa fii haadihi alxaala xaaladana lati yuxaasibuhum fiiha ilaahay addoommada uu la xisaabtamaa laysa maca alcabdi ansaar addoonka markaas miciisa ma aha lama jiraan ola u hiilida walaa acwaan kuwa u kaalmeeya oo garabkiisa taagan walaa awlaad caruur walaa amwaal xoolo waxaasoo dhan garabkiisa ma aha qad jaa-ahu addoonku rabbigiis buu u yimid fardan asagoo keligiisa kamaa khalaqahu awala mara sidii markii horeba ilaahay asagoo keligiisa u abuuray qad axaadat bihi acmaaluhu acmaashiisii baa hareeraysay tadlubu acmaashii waxay raadine oo ay dalbe aljazaa'a abaalmarin bilkhayri khayr in lagu abaalmariyo waa hadday fiican tahay aw shar ama shar in lagu abaalmariyo waa hadday xun tahay qad axaadat bihi acmaaluhu acmaashiisii baa hareeraysay min amaamihi wa shimaalihi bidixdiisa iyo hortiisa laakiin min amaamihidan xadiisku saas ma ahayn soo ma aha xadiisku muxuu ahaa fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam wa yanduru ashama minhu falaa yaraa ilaa maa qadam marka min amaamihi ma aha waa in marka uu yidhaahdo min yamiinihi wa shimaalihi waa in saas la dhaho qad axaadat bi acmalu acmaashiisii baa hareereysay min yamiinihi midigtiisa iyo wa shimaalihi bidixdiisa labada dhinac wa amaamahu hortiisana annaaruba ahaatay laabudda lahu min wuruudiha waana lagama maarmaan naartaas inuu arooro oo korkeeda uu maro ilan siraadkii baa naarta korkeeda maraa hal ilaa suduurihi addoonka fulitaankiisa minhaa naartaas uu ka fulo sabiilun jid ma jiraa uga fulo meel uu uga baxsado ma jirtaa laa sabiila ilaa dalika waddo uu uga fuli karo ma leh ilaa biraxmat illaahi naxariista ilaahay maahane wa bimaa qadamat yadaahu iyo wixii uu soo camal fashay min alacmaali acmaashi almunjiyati minha min annaari oo naarta ka badbaadine walihaada saas daraaddeed xada nabiyu sala allahu alayh waala slam nabigu umatahu wuxuu ku baraarujiyey cala itiqaa'i naari naarta inay ka gaashaantaan walow bishayin yasiir wax yar baa sadaqaysteen kashiqi tamratin timir la kala jeexay jeexeed faman lam yajid qofkii heli waayo fabikelimatin طayiba kelimad wanaagsan ha sadaqaysto wa fii hada alxadiid waxaa ku jirta ana min acdami اlmunjiyaati min annaar naarta qofka waxyaabaha ka badbaaday ku ugu waaweyn inay ka mid tahay alixsaanu ila alkhalqi makhluuq in ixsaan loo sameeyo bilmaali walaqwaal wa ana alcabda addoonka laa yanbagii lahu inaysan u habboonayn an yaxtaqira min almacruufi macruuf inuu liido oo u is intaan ma sadaqaysan kartid inaysan u fiicnayn walow shayan qaliilan wax yarba ha ahaadee walkalimatu ayiba kelimada wanaagsan tashmalu waxay shamlilay annasiixa lilkhalqi makhluuqa in loo naseexayo lala taliyo nasiixadaas oo ah bitacliimihim in la baro maa yajhaluuna waxay jaahilka yihiin wa irshaadihim in lagu hanuuniyo ilaa masaalixihim danahooda addiiniyati wadunyawiyati danahaas diineed iyo danaha dunyo wa tashmalu sidoo kale waxay shamlinee alkalaam almusir lilquluub hadalka quluubta ka farxinaa oo qofka marka uu maqlo uu ku farxaa ashaarix lisuduur ee laabaha waasicinaa almuqaarin ee ay la socoto lilbashaashati waalbishri ay la socoto furfurnaan albishru waalbashaasha waa furfurnaanta watashmalu sidoo kale waxay shamlinaya adikra lilaahi xusitaanka ilaahay la xuso wahanaa caleyhi ammaanitaanka la ammaano wadikra axkaamihi axkaamtiisa ummadda in loo sheego iyo wa iyo sharaa'icdiisa marka kelima ayiba sadaqaysigeeda waxaa soo hoosgelaa taxmiiddii tasbiixdii dikrigii qiraa'at lqur'aan sidoo kalena waxaa soo hoosgelaa kelimad wanaagsanoo walaalka aad uga farxido oo qalbigiisa uu ku raaxaysto fakulu kalaamin hadal kasta yuqaribu ila allah oo ilaahay kuu dhoweeya wayaxsulu bihi nafcu lilcibaad licibaadilah addoommada ilaahayna wax u taraa huwa daakhilu fi lkalimati ayiba kelimada ayibada ayuu soo hosgelaa qaala tacaala ilayhi ila allah allah xaggiisa ayaa yascadu lkalimu ayibu kelimaadka wanaagsan ay kor u aadaan ilahi ila allah yascadu lkelimu ayibu kelimaadka wanaagsan kor bay u baxaan ilahi ila allah allah xaggiisa kelimaddii marka wanaagsan oo ilaahay uu aqbala koraa loo qaadaa waalcamalu saalix camalka wanaagsanna yarfacu wuxuu qaadaa hu kelimadii tayibka ahayd camalka saalix ahna wuxuu sabaab u noqdaa kelimada tayibada in kor loo qaado haddii marka camalkii saalixa uusan jirin kelmadii ayibka ahayd wax kor u qaada male wa qaala tacaala allah wuxuuhi wlbaaqiyaatu saalixaatu kuwa soo hari doona ee wan wanaagsan wahiya kullu camalin baaqiyaadkas maxay kullu camalin camal kasta iyo waqowlin yuqaribu ila allah oo addoonka ilaahay u dhoweeya wayaxsulu bihi nafcu likhalqi makhluuqiisana wax utar ah baaqiyaadka saalixaadka ah khayrun cinda rabbika rabbiga agtiisa ayagaa khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta wa khayrun ayaa khayr badan amalan xagga rajada iyo xagga yididiilada wallahu aclam inayna halkaasa noo joogo